رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku jirnaa weli kitaabkii abi shujaaca waxaa noogu soo dambeysay sarfigii iyo dadka aysan habboonayn in sekada loo dhiibo oo shan ah taajirka xoolaha leh ama xooga leh cabdiga ama addoonka reer banu haashimi banu mutalib iyo qofka sakada bixinaya qofka uu asagu biilo ayadoon loo fiirinaynin magac faqiir iyo maskiin iyo kaafir inuusan ku ansixaynin sakada markaa la siiyo kitaabu siyaami soonkii buu kitaab u yahay wa sharaa'itun waa shurdiyoolo oo wujuubi siyaami shurdiyaalka waajibinaya soonka arbacatu ashyaa'a waa afar waxyaabood afar arin haddii la helo ayuu qofku waajib ku noqonayaa soonka kow al islaamu <clears throat> islaamnimo gaalka soon korkiisa ma aha ilaa uu ilaahay soo rumeeyo subxaana wa tacaala waayo haddii uu soomo baahi buu isku dilay wixii soonka lagu aqbali lahaa oo iimaankii ah kiibaa markaa ka maqan walbuluuq qofka qaangaarka ah ilmaha yar yarka oo aan weli qaangaarin soon korkooda ma aha waalcaqlu waynuu caqli jiraa macnaa qofka majnuunkaa ah meel ka maqanoo qofka waalan camal dhan lagama rabo waxa uu sameeyo waxa uusan samaynin oo camal oo wanaag ah maxaa u sameyn weysa loo qabsan maayo waayo caqligii ayaa markaa ka maqan afar waalqudratu waa awood inuu qofka kari kara cala sawmi soonka inuu awood u leeyahay hadduusan awood u lahayn markaa kuma jiro wa faraa'idu asawmi soonka fardiyaalkiisana arbacatu ashyaa waa afar waxyaabood aniyatu ta koowaad waa inuu qofku niyeysto min alleyli habeenkii habeenkii inuu markaa niyeysto iyadii in la taay la caddeeyo inuu qofku beri soomayo soka uu soomayo inuu soon waajib ah markaa yahay wal imsaaku waa ka joogsasho uu qofku imsaaku ka istaago can ilakli cunitaanka washurbi cabitaanka waaljimaaci galmada iyo wa tacamudi alqayi iska keenidda si kibir ah mataga laysaga keeno iyo wa macrifatu aqoonsasho darafay nahaari maalinta labadeeda dhinac xilliga maalinta ay bilaabanayso ilaa xilliga uu dhammaanayo taana faraaisha siyaamka ee afartuu markaa ka mid yahay anniyatu kowaa niyo oo min alleyl ah qofka inuu maalin niyeysto soonka sunnadaa keeni aa loo ogol yahay amaa soonka waajibka ah habeenkiiyaa waajib ah qofku inuu markaa niyeysto tacyiinkuna waa inu qofku cayimaa macnaha soonka sunno inuu yahay waajib inuu yahay walimsaaku wainuu qofku ka af xirtaa uu ka joogsado iska dhaafo can ilakli iyo washurbi cunitaanka iyo cabitaanka waljimaaci jimaaca wa tacamudin iyo wa tacamudi kibir isaga keenid alqayi mataga wa macrifatu darafay nahaari qofku labada daraf ee maalinta ilaa maalinta waa gelin hore iyo gelin dambe xilligu ka bilaabanayo xilliga dhammaadkiisa inuu markaa macrifa u leeyahay faslun fii mufsidaati sawm waxyaalaha soonka fasahaadiya waaladii midka yuftiru bihi uu ku afuro assaa'imu qofka sooman afurinaya casharatu ashyaa'a waa toban waxyaabood kow maa wasala wixii gaara camdan si kibirna u gaara ila aljawfi gudaha biyuu cabay sharaabuu cabay camdi buu u sameeyey soonku waa meesha waxaa ka baxaya qofkii nisyaan u sameeya ama si aan camdi ahayn maba ogaba oo soonkii u hilmaamay ama wuxuu isyiri sheegan soon maba furaayaba markaasuu cunay maa wasala camdan ila aljawf waa in wixii camdi ku gaaraa aw ira'si ama madaxa iyo walxuqnatu xuqnada waa cirbadaha iyo daawooyinka laga qaato marka hore afka wixii cabdiga aan soo tilmaannay laakiin xukmadan wuxuu ula jeedaa min axadi asabiileyn labada wadda mid ka mid ah waa xagga hore ama xagga dambe inta aada la isticmaalay yaa raashin iyo wixii kaloo lamid ah laga siiyey laga siiyey marka ilaa gudaha joofkii hoos buu markaa usoo gaaray xaaladda noocaas oo kale ah waxyaabaha mataqaanaa ra'siga matala qofku sanka ayuu wax ka qaatay afkii kama gelin gudahan saas ugu soo baxay xagga maskaxdii bay wax ka yimideen ama qofka luqluqashada oo kale kor bay aadayaan oo afkii kama soo ma gelin oo intuu sanka saa ugu jiiday yaa dhanka madaxa kore uu uga yimid saasuu joofku ku tegey mar saddexaad waxaa imaan karta in gadaal laga siiyo qofka ama xagga dambe ama xagga hore intaa kadibna uu joofku saa ku tago taa hadday timaadana waa xuqnada oo min axad sabiilayn labada wado mid soon waajib miya soon mataqaanaa sunno miya marka tacyiin inuu qofku wuxuu markaa soomaayo uu tacyiiniyo caddeeyo uu bannaan ka dhigo xaalad noocaas oo kalea ah macnaha waxuu soomayaa soon waajib ah wuu niyeystay niyadiwa inay la socotaa soonka inuu waajib yahay inuu ku daro inuu sunno yahay inuu markaa caddeeyo ama inuu nadar yahay idan soonku wuu badan yahay axadu sabiileyn walqayu waa matag camdan si kibira laysaga keeno qofku aadaal hadduu iska matago uu ka yimaado uu soo dhaafo soonkiis waa u jiraa amaa haddii asaga kibir uu isaga keeno <clears throat> soonku waa jabayaa kasuu isaga keeni karaa alad buu isticmaalay gacantuu isgeliyey wuu soo magay caday ayaa wuxuu geeyey meel lagu matagayuu og yahay yaabo matag keeni kara ayuu fiirsaday shay waxaa jira qofkuu ka labalaboodo cabar hadduu fiiriyo ama agtiisa lagu sameeyo ama uu u dhowaado oo matagaayo xaaladahaasoo dhan hadduu sameeyo camdiga meeshuu markaa ka yimaadaa walwadu waa jimaac camdan ku dhaca si kibir ah filfarji xagga farjiga ah oo meesha madhabka wuxuu leeyahay meelo kale markaa maya walinzaalu waa dejin can ilmubaasharati mubaashara inuu ku dejiyo inzaalkan qofkan intuu biyo iska keeno wuxuuna ku keenay jimaac ma ahee waa mubaashara istimtaac buu sameeyey waxyaabo lamid ah biyo ka imaaday qofkii soonku markaa wuu jabay walxaydu dhiigga xaydka ah soonku waa jebinayaa walnifaasu dhiigga nifaaska ah waa ka dhalmada asna soonku wuu jabayaa waaljunuunu waali qofku wuu waashay asagoo sooman hadduu mar e, xadkii waalida uu galo qofka waa dhammaatay oo mar hadduu sho soonkii wuu jabay iyo wariddatu riddada waciyaadu billaah riddada qofkoo gaalooba saad u soonayd maantaoo dhan <clears throat> ayaa markii la gaaray koo iyo toban sac yaad islaamkii ka noqotayba gaalaad noqotay waa dhammaaday soonkii qofku wuu ka jabay wayustaxabu waxaa loo suneeyaa fi soomi soonko istixbaab ah halaathatu ashyaa saddex waxyaabood saddex waxyaabood ayaa loo sunneeyaa wayustaxabu fi sawmi soonka halaathatu ashyaa tacjiil alfitri afarkoo la dedejiyo wa ta'khiiru asuxuuri suxuurta dib loo dhigo wa tarku lhujri min alkalaami in laga tago wixii hujri ah macnaa wixii dhibaato keenaya xagga hadalka macnaa hadal fara badan baa iska jiraa asagoo xataa uusan dembi ahayn inuu qofka ka ah uu aada isaga ilaaliyo waxyaabaha loo sunneeyo loo istixbaabiyo fiican in soonka lagu sameeyo ayay markaa ka mid tahay kow waa tacjiilu lfitr afarka inaad dedejiso isla markii qoraxdu dhacdo ama mu-adinka uu aadaamo inuu qofku afuro suxuurtan uu ta'khiiriyo dib u dhigo markuu afuro uu suxuurto afkana uu ka qaado wax yar caadkeed inta la akhriyo camal kadibna horay markaa salaadii laga gaaro wa ta'khiiru asaxuuri wa tarku iyo ka alhujri oo min alkalaami wixii fara badan oo aan qiimo lahayn oo in laga taga fiican tahay oo markaa hadal ah hadal aan soonka jebinin baa jira laakiin kategitaankiisu tegitaankiisu wuu fiican yahay wa yaxrumu waxaa xaaraam ah siyaamun in la soomo khamsati ayaam shan maalmood shan maalmood soonkoodu waa xaaraam qofku hadduu soomo xataa laga aqbali maayo alciidaani waa labada ciidood ciidulfitr iyo ciiduladxa lama soomo iyo wa ayaamu tashriiqi ayaamu tashriiqa athalaathati ee saddexda ah bacdamaa labada ciidood ay ku jirta maalinta tobanaadka ah ayaamu tashriiq waxay noqonaysaa maalinta kow iyo toban laba iyo toban iyo saddex iyo toban waa saddexda maalmoodoo ciidul adxa ka dambeysa ayaamu tashriiq baa la dhahaa marka shantaa maalmood in la soomo waa mamnuuc wayukrahu waxaa la karaahsadaa oo xun soomu soon in la soomo yowmi shaki maalinta yowmu shakiga la yidhaahdo ilaa an yuwaafiqa inuu qofku u waafaqo maahane caadatan lahu caado uu lahaa matalan isniin iyo khamiis buu soomi jiray maalinta ayaa mutashwaxaa yowmu shaki waay yowmu shakigiia wuxuu kusoo aaday in la soomo mamnuuca khamiis bay kusoo aaday ayadoo soonkii waajibka la soomi lahaa maanta waxaa la kala shakiyey inay bishii dhalatay iyo inaysan dhalanin yowmu shakiga lama soomo haddii kugu soo aado khamiis a waa u soomi kartaa iyo itnain waa qofkii caada markaa u lahaan jiraa loola jeedaa ilaa an yuwaafiqa caadatan lahu dhaqan uu horay u lahaan jirayo caado inay u waafaqda maahane ama ayaamu shaki in la soomo rasuulku markaa wuu diiday waa maalinta bisha shacbaan ay soddon tahay xayna si fiican loo arkin oo dadku ay ku shakisan yihiin maanta way dhalatay iyo ma dhalanin lama soo qofkii sooma yoomu shak faqad casaa abalqaasim nebiguu ku caasiyey baa la yidhi waman wadi'a qofkii jimaac sameeya caamidan si ulakaca filfarji ku sameeya fa calayhi alqadaa'u korkiisa qada ahaatay maalintaa wuu soo gudayaa walkafaaratu kafaara gudna waa laga rabaa weya kafaara waxay noqonaysaa cidqu raqabatin qoor inuu fakiyo mu'minatin oo mu'minad ah waa inuu addoon xoreeyo fa in lam yajid hadduusan helin uu waayo maba jeedo addoon la xoreeyo ama wuxuu ku xoreyn lahaa buu waayey fa siyaamun wuxuu soomayaa shahrayni laba bilood mutataabicayn oo xiriir ahoo israacraacsan oo hal maalin hadduu camdi ama kas u furo uu kuwa ka soo bilaabayo intuu soomay oo dhan aan markaa loo tixgelinaynin fa in lam yastadic hadduu awoodi waayo laba bilood soonkooda hadduu awoodi waayo fa itcaamu sitiina lixdan miskiin buu quudayaa fa itcaamu ay fa calayhi itcaamun quudin baa korkiisa ah sitiina lixdan miskiina uu quudiyo likulli miskiinna wuxuu siinayaa muddan hal koombo mud ayaa la siinayaa macnaha oo uu bixinayaa waman waman ruuxii watica ku istaaga jimacdaa laga wadaa oo wax jimaaca caamidanna u sameeya uuna ku sameeya fi lfarji farjiga fa calayhi alqadaa'u korkiisa qada ahaatay wuu soo qadaynaa maalinta soonka waxaa lagu daraa inuusan waxba cunin hadday lix saac ahayd toddoba saac ahayd inuu af haysto maalinta haddana fa calayhi alqadaa uu soo qadeeyo fa calayhi alqadaa'u waalkafaaratu kafaaragudna waa laga rabaa wahiya waxawaaya kafaaragudka cidqu qorayn raqabatin qoor inuu fakiyo ama uu xoreeyo qoortaasoo mu'minatin mu'minad ah fa in lam yajid hadduusan helin ee uu waayo fa siyaamun ay fa calayhi siyaam korkiisa soom baa ahaaday soon ayaa ahaaday shahrayni uu soomo laba biloodoo mutataabicayni israacraacsan xiriir ah fa in lam yastatic hadduu awoodi waayo labadii bilood oo xiriirka ahaa wuu kari waayey ama gaasuu qabaa ama jiro kaluu qabaa baahi u badan muu adkaysan karo fa in lam yastabic fa itcaamun ay fa calayhi itcaam quudin baa korkiisa ah sittiina lixdan oo miskiinan miskiina uu quudiyo likulli miskiin miskiin kastana mud uu markaa siiyo waman maata qofkii dhinta wa calayhi siyaamun korkiisana soon lagu leeyahay ucima waxaa laga quudinayaa canhu xaggiisa likulli yowmin maalin kasta mud mud baa laga bixinayaa koombayari muskiile iyo wixii markaa lamida ama muskiiliyi wax la jiro wax noocaasoo kale waa washayqu qofka weyn in cajaza hadduu ka caajizo can soomi soonka yuftir waa afurayaa wayudcim wuxuu quudinayaa can kulli yowmin maalin kasta wuxuu cuntahaan u bixinayaa muddan mud raashin ah inta dadku meeshu waxa ay cunaan u badan waman maata qofkii dhintay wa calayhi siyaamu soona lagu leeyahay utcima waxaa laga quudinaa canhu xaggiisa likulli yoomin maalin kastoo laga bixinayaa mut warshayqu odayga in cajiza hadduu kari waayu ka cajiza can isoom mana soo qadayn karo yuftir waa afurayaa wayutcimu wuxuu quudinayaa can kulli yawminna muddan mut waalxaamilu naagta uurka leh waalmurdicu ta nuujisa in khaafathaa cabsadaan calaa anfusi fastabataa way iska afurayaan wa calayhimaa korkooda alqadaa'u qada ahaatay wain khaafataa haddiise u cabsadaan oo ayagu awoodi karaan laakiin hadday soomaan canugii la nuujinaaya yaa caana weynaaya ama kii caloosha ku jira ma dhaqdhaqaaqaayo wain khaafataa calaa awlaadihimaa afdarata way iska afurayaan wa calayhimaa korkooda waxaa ahaaday alqadaa'u iyo walkafaaratu qada iyo kafaaragud wayna soo qadaynayaan kafaaragudna way bixinayaan can kulli yowmin muddin bay markaa bixinayaan ama muddu wahuwa mudka waa ritlun ama ratlun iwa thuluthun oo bilciraaqiyi radalka waa soo tilmaanay waa koombadii ama shayga aaladda lagu cabiri jiray kaasaa la yidhaahdaa hal iyo thuluthkiisa oo bilciraaqiy ka reer ciraaq markaa ah walmariidu qofka jiran waalmusaafiru iyo qofka musaafirkaa labadaba walmusaafiru safaran safar uu ku jiro tawiilan oo dheer yuftiraani way afurayaan wayaqdiyaani wayna soo gudayaan wayna soo gudayaan macnaha walmariidu ka jiran walmusaafiru io ka safra safaran tawiilan safar dheer aadaa yuftiraani labada way iska afurayaan wayaqdiyaani soonkana way soo qadaynayaan faslun fi lictikaafi ictikaafkii wa ramadaanka oo maalmaha dambe ama isagooba ama wakti ka mid ah masjidka lagu ictikaafo ama aydan ramadaan ahayn walictikaafu ictikaafka sunnatun sunno waaye mustaxabatun la sunneeyey mustaxaba ahoo aada u fiican walahu shardaani laba shardi buu leeyahay qofka ictikaafaya laba shardi baa laga rabaa ama ictikaaf kuba waa laba shardi buu leeyahay kow anniyatu inay niyo ahaato masaajidkaad iska gashay ma niyeysanin inaad ictikaafayso maantoo dhan baad fadhisay ajirkii ictikaafka malihid waxaad ku yeelanaysaa in qofku uu niyeysto inuu ictikaafayo masaajidka uu ku nagaanayo kow tan labaad wallubfu waa ku nagaasho fi lmasjidi masaajidka uu ku nagaado inuu iska baxo soo noqdo isbaxo soo noqo maya waa inuu qofku fadhiyaa walaa yakhruju ma usoo bixi karo walaa yakhruju kama soo baxayo qofka meel ictikaafi ictikaafkii almanduuri ee la nadaray ila lixaajati linsaani insaanka xaajadiisa maahane haddii xaaja insaan ay timaado musqul buu u baahday meeshii musqul ma laha cuntuu u baahday iyo wuxuu cuni lahaa meeshu wax u keena ma laha wuu soo bixi karaa qofka oo xaajadiisu soo gudana kadibna waa soo noqonaa aw cudurin ama cudur inuu yimaado cudurkaasoo min xaydin dhiig ah aw maradin ama jiro ah marka wuu ka soo bixi karaa laa yumkinu uusan u geli karin almuqaamu inuu ku nagaado macahu micigiisa cudurkaa oo haayo inuu masaajidka kusii nagaado ma suurageli karto wayubtilu waxaa burinaya ictikaafka bilwai waiga burinaya jamaaca macnaha walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid sida ilaha yidhi subxaana watacaala ha u dhowaanina in allaal intaad ictikaafsan tihiin masaajidada labada shay ee ictikaafka loo sunnaya wuxuu yahay anniyatu ta koowaad waa niyo iyo walwaqfu ku nagaasho fi lmasjidi masaajidka lagu nagaado inuu qofku masaajidka iska ku nagaado ilaa ictikaafkiisa uga dhamaado walaa yakhruju uusan usoo kasoo bixin min alictikaafi ictikaafka almanduuri ee la nadiray manduurka ah ilaa lixaajati linsaani insaanka xaajadiisma waa baahi insaanka uu hayo laakiin si kalena aysan u suurageli karin ilaa in lasoo baxa maahane ose hadda soo tilmaamay oo kale inuu qofku musqul usoo baahdo gurigiisa musqushiisa u aado haddii masaajidka usan markaa musqul lahayn ilaa lixaajati alinsaan taas waay aw ama raashi inuu usoo baxo waa xaajadii baahida insaankaa lagu magacaaba aw amase cudrin buu usoo baxayaa cudurdaar maxaa yaale waa qofkii waa qof dumar ah way min xaydin dhiig baa ka imaaday waa kasoo bixi aw maradin ama jiro jiradaasoo laa yumkinu aysan u suuragelaynin almuqaamu macahu inuu la joogo madax xanuun iyo wax iska yar hadduu iyu iskasii joogi karo inuu la joogo laakiin wax aan lala joogi karin oo inuu soo baxa maahee wax kale ay suurageli karin hadday tahay inuu soo baxo wayabaqulu waxaa burinaya waxaa burinaya ictikaafka bilwai wadigaa burinaya macnaha jimaaca kitaabu اlxaji wabiاllahi towfiiq wallahu aclam